سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي قد أتينا قد أتينا كالمنايا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا وركمالين الله وربانتا لجرتين waa maalnimo isniina taariikhdan ay ku beegan tahay lixda jamaadul aakhir kun afar boqol iyo afartanka hijiriya qodobada maanta warkeena ugu darkaroon laba camaliyad istishaadi ayaa lagu weeray goob ay ku kulsanaayeen murtadiinta biikikeeda ee tuulada baaguus ee wilaayada shaam waxaa nolosha lagu soo qabtay oo la dilay xubin ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha raafidada oo ku sugnaa meel u dhow deegaanka kilomitir labaatan ee bariga magaalada radba ee wilaayada ciraaq warkii oo faahfaahsan aynu ku bilowno wilaayada shaam baraka laba camaliyad istishhaadi ayaa lagu weeraray goob ay ku kulansanaayeen murtadiinta bikikeda ee tulada baaguus waafajin allah kadib waxaa dhaqaaqay walaalada istishhaadiyiinta abuu shaamil almuhaajir iyo abuu maxamed alqurashi allaha ka wada aqbale oo wateen gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey waxayna u jeheseen goob ay ku kulansanaayeen murtadiinta biikikeeda ee tuulada baaguus waxayna isku qarxiyeen dhexbartamahooda waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac tiro badan oo murtadiin iyo burburka gaari nooca miinobaarka allah ayaanu ku mahadsan isla bararka askarta khilaafada ay waxay gantaalka lahagala beegsadeen goob ay ku kulasanaayeen murtadiinta biikikeeda waqooyiga tuulada baaguus waxaana dhimasho dhimashadii dhaawac ku noqday shan murtad allah ayaanu ku mahadsan isla baraka ayaan ku guda jirnaaye waxaa shiish lagu dilay laba ka tirsan murtadiinta biikikeeda oo ku sugnaayeen tuulada baaguus allah ayaanu ku mahadsan isla bararka askarta khilaafada khilaafadaya waxay shalay ka hortageen weerar ay murtadiinta ku soo qaadeen dowladda baagoos waxayna dhimashadii dhaawac u geysteen shan ka tirsan murtadiinta weerarka soo qaadeen allah iyo ku mahadsan isla baraka waxaa miinada jalfiska lagu qarxiyey xubno ka tirsan murtadiinta biikikeeda oo ku sugnaayeen tuulada baagoos waxaana dhimashadii dhaawac ku noqday saddex murtad allah ayaan ku mahadsan weli waxaan ku guda jirnaa wilaayada shaam raqa waxaa waxyeelo la gaarsiiyey gaari ay leeyihiin murtadiinta biikikeeda kadib markii qarax miino lagula eegtay tuulada abuuqabra iyo waqooyiga saloog waxaana dhimasho dhaawac ku noqday saddex murtad oo la socdeen allah ayaan ku mahadsano isla raqa ayaan ku guda jirnaaye waxaa waxyeelo la gaarsiiyey gaari ay wateen xubno ka tirsan murtadiinta biikikada kadib markii shalay qarax mino lagula eegtay jidka u dhexeeya jasra albuuxamiid iyo jawaan ee deegaanka kasra waxaana ku halaagsamay hal murtad mid kalena uu ku dhaawacmay allah ayaan ku mahadsan isla raqa waxaa la dilay madaxii isgaarsiinta raqa ee taabacsan murtadiinta biikikada iyo istaafkiisa oo la socday kadib markii askarta khilaafada rasaas la dhaceen iyagoo ku sugan tuulada salaaxiya allah ayaanu ku mahadsan hataana wilaayada galbeedka afrika askarta khilaafada ee waxay daraad weerar ku qaadeen fariisan ay ciidanka reer nigeria ku leeyihiin degmada goom ee gobolka barno alla wuxuu u suurageliyey inay weerar ku dilaan saddex murteed qaar kalena ay ku dhaawacmeen waxayna sidoo kale weerar ka soo qaniimaysteen laba gaari iyo hub iyo rasaas kala duwan allah ayaanu ku mahadsan markaana aynu wareegno wilaayada ciraaq ambaar waxaa nolosha lagu soo qabtay oo la dilo xubin ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha raafidada oo ku sugnaa meel u dhow deegaanka kilomitir labaatan ee bariga magaalada radba allah ayaanu ku mahadsan isla ambaar askarta khilaafada ee waxay shalay rasaas la beegsadeen xubin ka tirsan sirdoonka raafidada oo ku sugnaa meel u dhow deegaanka kabiis ee galbeedka ramaadi waxaana ka soo gaaray dhaawac allah ayaan weydiisanayna inuu soo dedejiyo halaagiisa markaana aynu dhaqaaqin wilaayada yemen albaydaa askarta khilaafada ee daraad waxay gantaal la beegsadeen goob ay isugu yimaadaan xubno ka tirsan tandiimka alqaacida ee deegaanka diib kaalib asfal waana lala helay allah ayaanu ku mahadsan ugu dambayntii wilaayada saynaa waxaa laba qaraxay miino lala eegtay cagaf-cagaf iyo taaw ay leeyihiin ciidanka ridada masar oo ku sugnaayeen koonfurta eeraboorka alcariish waxaana ka soo gaaray waxyeelo dhammaan wixii la socdana way ku dhaawacmeen allah ayaan ku mahadsan halka ayuu noogu dhan yahay warkii maanta aad kala socoteen warbaahinta alijirateen wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu واشمخوا مثل الجبال حطموهم دمروهم واسحقوا رأس الضلال واسحقوا رأس الضلال سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي سوف نمضي للمعالي لا نبالي لا نبالي